alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin sala allahu wslam calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd qaala imaamu malik raximah اllah alqadaءu biilxaaqi اlwaladi biabiih haa hunaa fii ilxaaqi alwaladi biwaalidihi waabiihi qaala maliku can ibni shihaab can curwata bn zubayr can caaishata zawji الnabiyi salى اllahu alayh wasalam anaha qaalat kaana cutbat bnu abi waqaasin cahida ilaa akhiihi sacd bni abi waqaas ana bna walidati zamcata minii hada cutbat bn abi waqaas akhuu sacdin min alcashara kaana halaka hada cutba fi ljaahiliya fawasaa ilaa akhiihi sacd wa qaala lahu inaa ibna waliidati zamcata mini zamca kaanat lahu waliida lahu ama wa hadihi alama firaash lizamca wa zamca huwa waalidu sawda binti zamca hadihi alama kaanat firaashan lizamca laakin alama biha cutbatu bni abi waqaas fi ljaahiliya fawalada fadanna ana hada alwalada lahu fawasaa ilaa sacdin an yulxiqa hada alwalada bihi qaal ina ibna walidati zamcata minii faqbidhu ilayk kaana hada fi ljaahiliya wasiya jarat bayna cutba wa bayna akhiihi sacd falamaa kaana caamu lfatxi akhadahu sacdun wa qaal ibnu akhii hada alwalad huwa ibnu akhii cutba wa ana camuhu wa ana awlaa bihi fastalamahu faqaama ilayhi cabdu bnu zamcata wa huwa akuu sawdah faqaal akhi hada aladii akhadahu cutbatu akhi wabnu waliidati abi wa huwa ibnu amati abi fahuwa akhi wakadalika wulida calaa firaashi hada almawluud wulida calaa firaashi waalidii zamca fatasaawaqa ilaa rasuuli اllahi sala اllahu alay slam yacni saaqa bacduhumaa bacdan yani dahaba ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam liyaxkuma baynahumaa falamaa ataya rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kulu waaxidin minhuma yuriidu an yudliya bixujatihi alatii tuhbitu hada almawluuda lahu faqaala sacdun ya rasuula allahi ibnu akhii qad kaana caahida ilaya fiihi faana camuh wa qaala cabdu bnu zamca أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه كل منهما ذكر حجته والنبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهما ويحق الحق لأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة dn الحكم ثبت لعبد بن زمعة fahabata ana hada almawluuda lizamca wa huwa akuu sawda wa akuu cabd qaala huwa laka yaa cabda bna zamca wanabiyu sala lla slam bayana hada alxukma istanada ilaa ayi shay uma qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar hadi qaa'ida sharciya alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar kaana alxukmu fi ljaahiliya ana alrajula iida zanaa biimra'atin fawaladat lahu mawluudan faaraada an yastalxiqa bihi fi lislaami jaaza lahu dalik wayulxaqu bihi ana arajula idaa zanaa fi ljaahiliyati biamatin aw bixuratin fawaladat lahu mawluudan fadda'aa hada almawluuda fi lislaam yulxaqu bih wa yusbixu aban lahu maa lam yucaaridhu shayun aakhar aqwa minhu wa huwa alfiraash walaakin fi lislaam lam yulxiq axada zanaa biamatin aw bixuratin faataa minha biwaladin lam yulxiq bih sawaaءn kanat hadihi firaashan liaxadin aw lam takun firaashan wa hunaa low lam yakun hunaaka mucaarada lisacdin biana hadihi alama firaashun lishaksin aakhar kaana ulxiqa bisacdin walaakin caarada hada addacwa ma huwa aqwى minhu wa huwa hubuutu اlfiraashi lizamcata faidan habata alxukmu licabdi bni zamca wa habata ana hada mawluud lizamca wa saara akhan lizamcata licabdi bni zamcata walisawda binti zamca laakin fiihi ishkaal aakhar wa huwa huna qaala lisawdata binti zamcata ixtajibii minhu hada xukmun ah yani ida habata hada اnasab lizamca fahada almawluud akhu sawda wa akhu cabdi bni zamca walaakin annabiyu sala اllahu alay slam qaal lisawdata ixtajibii minh limaada qaala lima ra'aa min shabahihi bicutbata bni abi waqaas saara fiihi shabah fata'aarada haa hunaa shay-aan wa huwa quwatu hubuuti اlfiraash hada yaqtadii an yakuna hada ibna lizamaan walakin hada shabah yushbihu cutba qaal famaa ra'aahaa xataa laqiya allaah maa ra'aa ukhtahu sawdaa walaa ra'athu xataa laqiya allah طيب قوله الولد للفراش قالوا معناه وللعاهر الحجر العاهر الزاني والعهر الزنا wa macnaahu ana arajula almuxsana idaa zanaa faina calayhi an yurjama bilxijaarati walilcaahir alxajar qaluu wahada allafdu yaxtamilu macnan aakhar wa huwa alkhaybatu walxirmaanu lizani alcaahir laa yastaxiqu shaya yuqaal bifiihi xajar yani hada haaib laa xaqa lahu yaxtamilu hada wa hada ayib ma macna alfiraash alfiraash an yakuna alrajulu qad tazawaja bimra'atin zawaajan saxiixan wa amkana alwad'u wa imkaanu alxaml faإida taزawaja wa amkana waطhu lahaa wa amkana ayضa an taxmila minhu xiinaئidi yuqaal hadihi firaash lihada faإida jaءa minha waladu yulxaqu bihada tilqaa'iya walaa yumkin an kadalika alamh ida ishtaraaha shiraaan saxiixan wa wadiahaa fainahaa tusbixu firaashan lisayidiha lakin qaaluu ayib ida tazawaja rajulu lmar'ata fi lxaal wa طallaqahaa fi lxaali aydan walam yumkin imkaanu lwad'i walaa imkaanu lxamli faatat biwaladin bacda sittati ashhurin aw sabcati ashhurin hal yuqaal hada alwalad yulxaqu liwaalidihi min baab alwaladu lilfiraash qaaluu la qaala maalik washaafici laa yulxaqu bihi liannaha laysat bifaraashin lahu liannahu ma amkana an yujaamicahaa walaa amkana an taclaqa minhu faidan yajibu an yakuuna alfiraash imra'a tazawajahaa zawaajan sharciyan saxiixan wa amkana an yujaamicaha walow طallaqahaa fi nafsi aljalsa falaysat firaashan marka uma qaaluu hada alxadiid fiihi ishkaal kayfa yulxaqu bizamca wayusbixu ibna lizamca wayusbixu akan licabd wayusbixu ayda akan lisawda wamaca dalika nabiyu sal slam amara sawdata an taxtajiba minhu aysh hada alishkaal kayfa yuxal qaaluu hada ashkala macnaahu qadiiman haakada yaquul abu cumar ashkala macnaahu qadiima cala alculamaa fadahaba akharu alqaa'iliina biana alxaraama laa yuxarimu alxalaal wa ana zina laa ta'hiira lah fi taxriim alaan zinaa cutba saara lahu shayun min annadar kayf umira sawdah lama ashbaha cutba bian taxtajiba minhu fasaara fiihi shayun min annadari lizina laakin alaslu ana azinaa laa ta'hiira laha faqaala ashaafici dalika kaana calaa wajhi alikhtiyaar waltanazuh hada jawaab shaafici kaana dalika calaa jihati alikhtiyaar min annabiyi sala allahu alay slam lizawjatihi calaa jihati alikhtiyaar waltanazuh qaal faina lirajuli an yamnaca imra'atahu min ru'yati akhiiha mumkin an yaquul laa yaraaki aqul ana aamuruka bihada wayajib an tuطiica lian xaqa zawj muqadaman ala xaqi akhiiha hada jawaabu shaafici wa malik wa qaala طaa'ifatun haa hunaa xukm bishay'ayn xukm ظaahir wa huwa alwaladu lilfiraash hada xukm ظaahir waxukmun baطin wahuwa alixtijaabu min ajli shabah fakaanahu qaal laysa biakhin laki yaa sawda ila fi xukmi illahi bilwaladi lilfiraash faamaraha an taxtajiba min fakana nabiy sal slam asdara xukmayn xukman daahira wa xukman baطinan alxukmu ظaahiru wayaan bani wayastanidu ila alwaladu lilfiraash wاlxukmu اlbaطin wahuwa cadamu hubuuti الnasabi biاnisbati lilcalaaqa bayna sawda wa hada almawluud cadamu hubuuti alأkuwa wahuwa alxukm اlbaطin liأnnahu ashbaha cutbata bn abi waqaas faqaaluu idan hada alxadiid fiihi isdaaru xukmayni xukmin ظaahir wa xukmin baطin ayb qaala maaliku kaanu istaqallaa bilxukmi alxukmu daahir lakin lama ra'aa shabahahu bicutba saara hada alxukmu baatin can yaziida bni cabdillaahi bn ilhaadi can muxamed bn ibraahim bn alxaaris ataymi can sulaymaana bni yasaarin can cabdillaahi bni abi umayata ana imra'atan halaka canha zawjuha imra'a maata canha zawjuha factadat arbacata ashhurin wa cashraa ciddat alwafaa ayb uma tazawajat xiina xallat famakahat cindahu famakasat cinda zawjiha arbacata ashhurin wa nisfa shahrin makasat cinda zawji haani arbacata ashhurin wa nisfa shahrin uma waladat waladan taaman fajaءa zawjuha ilaa cumara bni اlkhaطaabi fadakara dalika lahu qaala haakada xasan alwaladu liman lilmayit aw lizawji haani fadacaa cumaru niswata min nisaaءi اljaahiliyati qudamaءa fasa'alahuna can dalika wa fiihi ana shay'a yus'alu can almukhtasi bih hadihi umuur annisaءu adraa bih fasa'ala cumar amiiru lmu'miniin haؤulaaءi الnisaa allatii kuna fi ljaahiliyati faqaalat imra'atu minhuna ana ukhbiruka can hadihi almar'a halaka canha zawjuha ana ufasir laka hada halaka canha zawjuha xiina xamala idan alxamlu kaana can alawal ayib fauhriqat calayhi addimaa'u yani suba calaa hada alxamli dimaa yani jaءa min hadihi almar'ati dima dima faasida faxasha waladuha fi baطniha yani yabisa lama asaabat hada almawluud aladi fi lbaطni hadihi اdima alati jaءat min almar'ati yabisa fi raxmi hadihi اlmar'a ayb hada yusama sheekh cabdallah dilan cindana dilan falama asaabaha zawjuha aladii nakaxahaa wa asaaba alwalada almaau yani zina azawj athaani wa asaaba alwalada almaau wahuwa almani almani faxaraka alwaladu fii batniha wa kabir taracraca kaana almaniya saara quutan lahu bacda maa yabisa wakaada an yahlak istafaada min almani وصدقها cمر بن الخطاب وفرق بينهma وqاla cمر أmا إنh lm yblغnii عnkma إlا خyر yعnي hذه المتوفى عnhا وزوجha الجديد yعnي أntma bخyر وعlى خyر ma blغnii عnkma شhر وlkin الwلd للأول وأlحق الwلd بالأول qaala maliku an yaxya bni saciid can sulaymaana bni yasaar ana cumara bna alkhadaab kaana yuliitu wlaada aljaahiliyati yuliitu yani yulsiquhum yuqaalu laada ashayu bishayi idaa lasaqa wa alaada ashaya bishayi idaa alsaqahu bihi kaana yuliidu wlaada aljaahiliyati biman iddacaahum fi lislaam faida jaa shakhsun fi lislaam waqaala hada almawluud wulida lii min zinan fi ljaahiliyati wa ana uriidu an astalxiqa bihi qudhu faataa rajulaani kilaahumaa yaddaci walada imra'a jaa khasmaan yaxtasimaani ilayh kulu waaxidin minhumaa yaddaci walada imra'a fadacaa cumaru qaa'ifan fanadara ilayhimaa alqaa'ifu alladii cindahu faraasa waquwa يستطيع أن ينظر فيقول هذا من هذا وبعض الناس عنده هذه القوة أو الشعور الداخلي فقال الطائف لقد اشترك فيه هذا القائف أصدر هذا الحكم لقد اشترك فيه هذا صعب كان كل واحد maniyuhu khuliqa min hada almawluud yaquuluun laa yumkin an yukhlaqa almawluud ila min maniyu ah laakin qaal huwa ishtaraka fiih fadarabahu cumaru bidira darabahu bilcasaa alatii kaana yu'adibu biha annaas kaana hada alxukma ma stasaaqahu faadabahu uma daca almar'ata faqaala akhbiriinii khabaraki faqaalat kana hada liaxadi rajulayn tushir ilaa waaxid minhuma yatiinii فهي تحكي عن نفسها ثم تقول وهي في إبل لأهلها في التفاق سياق العبارة أن تقول وأنا في إبل لأهلي لكن هي يعني في التفاق تقول وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل يعني يزني بها كل يوم يأتي wayasmii ilaa an taakada wa taakadat hiya ana biha xaml uma insarafa canhu taraka fauhriqat calayhi dimaaun yani subat calayhi dimaan cala alxabal aydan asaabaha dimaa kaanaha mila alawal asaabatha dimaa uma khalafa calayha hada yani alaakhar shaksi alaakhar zawj athani athani jaa alama bihaa falaa adri min ayihimaa huwa liannahu yaxtamil alawal yani athani liannaha jaa minha dam fakaana hada dam yushiir ilaa naqaa'i albatni aw araxim qaala fakabara alqaa'if yaqul allahu akbar hadihi sadaqatni axtamil an yakun min hada aw min hada faqaala cumaru lilgulaami waali ayahumaa shita intasib ilaa ayi rajulin minhuma anta bilqiyaam maadaama anahu amkana an yakun min hada wa min hada idan intasib waa waali man shita minhum ayb yaquul huna abu cumar inaa umar kaana yuliidu awlaada aljaahiliyati biman idacahum fi lislaam hada khaas fi wilaadati aljaahiliya xaysu lam yakun firaar wa ama fi wilaadati alislam falaa yajuuzu cinda axadin min alculamaai an yalxaqa waladun min zinan sheekh ibnu cuthaymiin fi sharxi riyaad saalixiin yaquul fi qisati jurayj yaa walad man abuuk qaala hada zani raaci qaal ida jaa qaala ana hada waladii mumkin yaqul binaan ala hada alxadiis an yutraka lakin alculamaa yaquluun la laa yumkin ilxaaqu alwalad bhada الzani calى anahu abun lahu qaala maaliku inahu balagahu ana cumara bna alkhadaab aw cuhmaana bna cafaan qadaa axaduhumaa fii imra'atin gharat rajulan binafsiha imra'a ama daxikat calaa rajulin wa qaalat ana xura taawajni tazawajni wadakarat anahaa xura fawaladat lahu awlaada ayb awlaadu alimaa yusbixuuna ayda imaa abid وهذا تزوج هذه على أنها حرة فإذا الأولاد منها بناء على اعتقاد الزوج يصبحون أحرارا طيب هذا الزوج فوت على مالك الجارية أولادها لأن الأصل أن يكون أولادها عبيدا له صار فيه إشكال qaal fawaladat lahu awlaadan faqadaa an yafdiya waladahu bimilihim qadaa calaa hada azawj aladii garat hadihi almar'atu garathu wadaxikat calayhi waasbaxa awlaadu hadihi alamah axraaran biictiqaadi azawj calaa hada azawj an yadfaca ilaa maaliki aljaariyati mila haulaai alawlaad idaa waladat lahu khamsa yashtari hamsa min asuuq wayusallm faqadaa an yafdiya waladahu bimilihi huna fiihi ictibaar almiliya fi lxayawaanaat fi bani aadam yashtarii lahu hamsa lakin malik yaquul qaala yaxyaa samictu malikan yaquul alqiimatu hada fi hada acdaru in sha allah lakin malik yaquul la ishtarii hamsa min asuuq hadihi umuur ma tudfac aw ma tuaddaa bimiliha wa inama tuaddaa biqiimati qiimatu hiya alacdar نكمل هذا الباب أيضا القضاء في ميراث الولد المستلحق إذا مات شخص وجاء ولد وقال هذا الميت أبي fajaءa waaxidu waqaala nacam huwa sadaqa walaakharuuna nafow kayfa yucmal qaala yaxya samictu malikan yaquul alamru lmujtamacu calayh cindana fi rajuli yahlik walahu banuun wayaquulu axaduhum qad aqara abii ana fulanan ibnuh waaxid yaquul min haulaai banii aqara waalidii biana hada alwalada ibnuhu ana dalika nasaba laa yahbutu bishahaadati insaani waaxid nasab maa yahbutu bihada almawluud bishahaadati shaksin waaxid ayb walaa yajuuzu iqraaru aladii aqara ila cala nafsihi fi xisatihi min maali abiih kadalika ayضa haؤulaaءi alآakharuuna laa yastaxiqu hada aljadiidu calayhim shayئa walakin yastaxiqu calى man aqara lahu binnasb xadahu min almiiraas qaala walaa yajuuzu iqraaru aladii aqara ila calaa nafsihi fii xisatihi min maali abiih yucdi aladii shahida lahu qadra maa yusiibuhu min almaali aladii biyadih yadfacu lahu qisdahu uma mahal qaala yaxya qaala maalik watafsiiru dalika an yahlika arajulu wayatruka bnayni lahu wayatruka sita miati diina idan taraka ibnayn wa taraka sita mia kam yaakudu kulu waaxidin minhuma aa mia ayib ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق مئة دينار لماذا وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق هذا المئة الذي وجب على المقر أن يعطيه للمستلحق مئة طيب هذه المئة هي nisfu irfi hada shaksi low habata nasabuhu liannahu yaakudu mi'ata min hada wa mi'ata min hada faqad acطaa hada almuqiru nasiibahu wahuwa nisf acطaah nisfaha laa yastaiq qaala wadalika nisfu miiraathi lmustalxaqi low laxiqa walow aqara lahu laakharu akhada almi'ata alukhra fasaara idan kul waxad akhada kam miatayn walow aqara lahu laakharu akhada almi'ata alukhra faاstakmala xaqahu wahbata nasabuhu laakiin ida kaana aliqraaru can waaxid maa habata nasab wa calayhi an yadfaca qadrahu liman aqara lahu binnasb ayb wa huwa ayda bimansilati almar'ati mihaal aakhar tuqiru biddayni calaa abiiha aw calaa zawjiha mar'a taquul hada lahu daynun calaa abi aw calaa zawji alhaalik wa yunkiru dalika alwarasa wlwarasatu laakharuuna yunkiruuna hada facalayha an tadfaca ila aladii aqarat lahu bidayni qadra aladii yusiibuha min dalika addayn hada dayn kam yusiibu hadihi almar'a kam yusiibu min irhi hadihi almar'a yaquul low habata cala warasati kullihim in kaanat imra'atan warisatii humun dafacat ila alghariimi humuna daynihi hiya tastaxiqu humun waddaynu yuwazacu cala tarika fayajibu an tadfaca humuna maa akhadat lihada aladii aqarat lahu bidayn wain kaanat ibnatan waritat nisfa dafacat ila algariimi nisfa daynihi ayda lianna dayn yuwazac cala alird faida akhadat nisfa facalayha an tadfaca nisfa dayni lihadihi lihada aladii aqarat lahu bidayn qaal calaa xisaabi hada yadfacu ilayhi man aqara lahu min anisa low jaءat waxda ukraa wa aqarat lahu binisfa ayda akhada nisfa aakar qaala yaxya qaala malik fain shahida rajulu calى mili ma shahidat bihi اlmar'atu hadihi اlmar'a aqarat biاdayn laakin low aqara rajulu bihada dayn qaal fain shahida rajula calaa mili ma shahidat bihi lmar'atu ana lifulanin calaa abihi daynan uxlifa saaxibu dayni maca shahaadati shaahidihi yuqaal lahu anta cindaka shaahid ixlif macahu wakud xaqaka bilkaamil qaala uxlifa saaxibu dayni maca shahaadati shaahidihi wa cudiya alghariimu xaqahu kulahu walaysa hada bimansilati almar'ati almar'a waxdaha idaa aqarat laa yuxallaf macaha laa yuxlafu macaha liana arajula tajuuzu shahaadatuhu wayakunu calaa saaxibi dayni maca shahaadati shaahidihi an yaxlifa wayakuda xaqahu kulahu liana alxaqa yahbutu bishahaadati waaxidin wa yamiini saaxibi alxaq walaysa kadalika shaadun qaal maca shahaadati shaahidihi an yaxlifa wayakuda xaqahu kulahu fain lam yaxlif akhada min miiraahi aladii aqara lahu qadra maa yusiibuhu min dalika dayn yaakudu qisdahu lama xalafa macahu yaakudu alqisط aladii kaana calىa man aqara lahu bidayn liannahu aqara bxaqihi waankara alwarahatu wajaaza calayhi iqraaruhu hada wbilah tawfiq sal اllah slm ala nabiyina mxamedi wala alihi wsaxbi wslm